bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih وsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii siddeetan iyo shanaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim baabu wujuubi qadaaءi الsawmi cala اlxaa'idi duuna الsalaaة so halkaa maynan ku joogo wuxuu baab yahay wujuubi qadaaءi الsawm soomka in la qadeeyo inay waajib ku tahay cala alxaa'idi gabadhii caadada qabtay duuna salaati salaada samaya oo lama qadaynayo intayna gudagelin tambiih jacfar asaadiq ninka xali aan ku soo sheegnay waa sanadka dambe wadaadka ku yimid wey jacfar ibnu rabiica ibnu shuraxbiil ibnu xasanat alkindi weeyaan marka wahamkaa laska soxo waa isla hal isku mid weyda qaal imaam xadaana aburabiic azahraaniy magaciisu waa soo maray sulaymaan ibnu daawuud xadaana xamaad yacni bna zayd ibn darham albasri can ayuuba ibni tamimata sakhtiyaani can abi qilaaba cabdullahi bnu zayd aljarmi can mucaada binti cabdillaah alcadawiya azaahid alcaabida waa ashyam ashyam ninkii la odhan jiray slat bna ashyam xaaskiis slat bna ashyam adibaabi xaaskiisi wey waxadaanaa xamaad waxadaanaa ayaan lagu khaldamin aburabici wey waxaa odhanaya muslim ma ah waxadaanaa aburabic abuabiic baa saa odhanay waxadaanaa xamaadun baa mar labaad noo tabiyey can yaziid alresh bimacnaa xamaad ibnu zayd ayaa laba sheekh leh midna waa ayuub midna waa yaziid areshk ayib intaas wey marka aburabiic baa labadii goor kala qaadaya marka hore xadana aburabiic azahraani xadaana xamaad can ayuub mar labaad buu wuxuu hi aburabiic waxadaana xamaad can yaziid areshk yaziid ibn abi yaziid areshki waynu soo marray reshkiga wix loogu bixiyey macaani badan baa lagu sheegaa wuu garh weynaa waa la yidhaahdaa rashkigu asalkiisu waa hingaralaha ama dibqalooca ama haraanka waxaad tidhaahdaanba weeyaan oo garhkiisa ku baktiyeyba waa la sheegaa dhib ma laha rashki waxaa kaloo la yidhahda lagu sheegaa inuu qasaam ah wuxuu aha dhulka dadka cabira dadka dhulka cabira ee daraaca ah ayaa rashkiga laha fi luqa alfarisiya can mucaada bint cabdillahi alcadaw ana mra'atan haweeney waa ayada riwaayada kale ay ku iman doontaa ayadaa is ibhaaminaysa ama tajriid isku samaynaysa أنa mrأaةan haweeney baa sأlat caaشha weydiisay faqaala waxay tihi fii su'aaliha su'aasheeda waxay ku tidhi ataqdi ixdaana midaayo ma qadaynaysaa asalaata salaada ma qadayn ayaama maxiidihaa maalmahay dhiigga qabtay dhaaftay maiidiha iyo xaydiha bay ka dhiganta waana isku mid faqaala caaisha waxay tihi anti ma khaarijiyad baa tahay nisba ilaa xaruura waa baldo ama qarya ku taallay kuufa agteeda laba maalin socda ama laba miil waxaad tidhahdaba oo khawaarijta u horraysay ay degeen oy ku kulmeen ayaa waagi dambe iska noqday magac loo tiiriya axad walbo khaarija ama takfiiri ah fi lmuctaqad hunaa laga hadlayo waa khaariji fi lmuctaqad laa fi siyaasa khuruujka siyaasiga ah saxaabay ka dhacday taabiciin bay ka dhacday waa madhab fuqaha badan ay mareen waxaa laga hadlayo waa khuruujkii muctaqadka faasidka ahaa laiskuma khaldo marka laba khuruuj khuruuj siyaasi ah oo kutafia lagaga hadlo ayib oo buqaadu ay soo hoosgalaan waad aragsa kutub markaad maraysaan iyo khuruujkan bidciga ee asagoo caqadiga ah ee aafaysan ee nimanka muxakimada la odhan jiray ama ashura almaariqa magacyo badan baa loo bixiyaa khawaarij xaruuriyiin waxaasoo dhan waa la yidhaahdaa xaruuriyatun anti makhaarijiyad baa tahay oo nimankaasa waxay qabeen haweenayda xaa'idada ah salaaddii dhaaftay inay soo qadaynayso yacnii ahlulbidac iyo ahlu sunna o dhan ba horta waa ijmaac in aan xaa'ido salaadaysa tukan karin waxa la isku hayo waa qadaha dambe qadaha dambe qad kaanat ixdaana midaana midaayo waxay ahayd bay tiri caaisho taxiidu tii dhiigga hesha calaa caddi rasuulilah xilliga suubanaha uma intaa kadib laa tumar lama fari jirin biqadaa'in in salaad ay soo qadayso وxadثna mحamed مثنى abu muسى الbsri min شhuyuخ الجamاعة xadثna mحamed بن jacفar gundar buu u jeedaa xadaana shucb xajaaj can yaziid ibn abi yaziid arashki bimacnaa xamaad iyo waxaa ismutaabacaynaya hadda shucbe qaala yaziid wuxuu yidhi samictu mucaadatan maqlay annaha sa'lat caaisha inay weydiisay imra'atan bay ahayd hunaa waxaa weeye annaha sa'la ataqdi alxaa'idu xaa'idada ma soo gudaysaa asalaad salaaddii dhaaftay xilligay caadada qabtay faqaalat caaisha waxay tidhi axruuriyatun anti makhaarijiyad baa tahay caqiida faasida a qabta oo ahlu sunnaha khilaafsan iyo ahlu qiblaha qad kunna nisaau rasuuliillaah rasuulka ilaahay dumarkiisu waxay ahaayeen yaxidna kuwa dhiigga heela afa amarahunna nabigu miyuu faray an yajziina inay soo gudaan an yajziina an yaqdiina way iman doontaa isagoo fasiri doona jacfar ee qundar baa fasiri doona qaala maxamed bnu wuxuu yidhi tacni waxay u jeedaa yaqdiina yjziina waa isku mid buu leeyahay xadiikan marka waa xadii ay soo saareen jamiic kutub sito dhan adiika caaisha adi lasku waafaqay wey sunankoo dhan iyo saxiixanku way soo saaraan min ariiqi mucaada bint cabdilaahi alcadawiya can caaisha radi allahu tacala canha bay ka wariyaan ayb marka ay tilmaamayso hooyadeen riwaayada kale markaan raacinaan marka faafaahin doona insha allah waxadaanaa cabd bnu xumayd ibnu nasr alkisi alxaafid saaxib اlmusnad wالtafsir ahbarana cabdالrazaq ibn hamaam aلsancaani ahbarana macmar wuxuu u jeedaa ibnu raashid abu curwat alyamani can caasim ibnu sulaymaan alaxwal baa laga wadaa can mucaada binti cabdillahi alcadawiya qaala waxay tidhi sa'altu caaishaan weydiiyey sa'altu caaisha caaishaan weydiiyey faqultu waxaan idhi fii su'aalii maa baalu lxaa'idi taqdi الsawma walaa taqdi الsalaa maa baalu lxaa'idi gabadha xaydada maxaa helayo taqdi somo som u qallaysaa walaa taqdi salaa salaadna aysan usoo qallaynaynin faqaalad waxay tii xaruuriyatun anti makhaarijiyad baa tahay madhabkaa aaminsan qultu waxaa lastu bixaruuriyatin ma ihi gabadha caqiidada faasidada qabtee walaakinii as'alu waxaan ahay su'aal weyddiisato laakiin qaabkay u dhigta baan u ekay saasaa hooyadan ku kallibta inay shakido qaalad caaisha waxay tihi kaana yusiibunaa daalika arrinkaasaa nagu dhici jiray xaydka ah waanu heli jiray fa nu'maru waxaana la fari jiray biqadaa'i sawmi soomka inaan soo gudno walaa nu'maru nalama fari jirin biqadaa'i salaa salaadda inaan gudno nalama fari jirin midda koowaad ee masaa'ilka ku jirta kitaabka xadiidka ku jirta waxaa weeye horta min xayu sanad hooyadan lamaysan tafarudin sunnadan warinteeda asalka sunnada waxa alla koloo la wariya abu saciidin alkhudri fi saxiixayn alaysa ida xaadat lam tusalli walam tasum qulnaa bala qaala fadaka min nuqsaani diiniha xadiidkii ahaa asalbu baabka uu yahay waxaa kaloon soo maray xadiidkii muslim cafw ibni cumar fii saxii muslim kusoo maray muqadimada iyo kitaabu liimaanba watamkuu layaali laa tusalli ba asna ku jirtay waxaan kaloo jaamicu tirmidi ku maray xadiiu abi hurayra asna filbaabi ku saabsan marka sunnada hooyadeen asalka faahfaahinta way warisaa laakiin waa lala wadaagaa xadiidkeedaa marka caan ah masaladan oogu cad macnahay tilmaantayna waa macno lagu ijmaacay bacda khilaafin aan muctabar ahayn samura waa inaga soo maray min jundub ayaa dumarka fari jiray xaa'idaadka ah ama xuyadka ah markuu xaydku ka dhammaado inay soo qadleeyaan salaadaha waxaa maqasho hooyadan umu salm waa kay rididay fi sunan ay meel kala martay ee tira jooja hawshaas waa khalad mar damban ha u noqoni fataaba min dalik wixii intaa ka dambeeyey saxaaba waa isku raacday saxaaba waa isku raacday waa masale ijmaaciya taabiciintuna khilaaf kama jiro qolyahan marka khawaarijta ah ayaa ayagu asal ay leeyihiinoo faasid oo muctaqadkooda ah ayaa ku keenay inay sunnadan khilaafaan inay sunnadan khila hadda kor dhowr goor baanu tilmaamay waxaa ka mida min usuuli اlkhawaarij qawaacidda khawaarijta waxaa ka mida anlaa yutamasaka min الsunnati ila ma fasara mujmal اlqur'an sunnada nebi maxamed kama qabsadaan mana ku dhaqmaan wixii ay u arkaan inuu daahirka kitaabka khilaafsan yahay inuu daahirka kitaabka khilaafsan yahay kuma dhaqmaan sunnada waxay ka qaataan wixii fasira qur-aanka mujmalkiisa qadiyadu qur-aanku hadloo duuduuban oo macnaheedu aan caddayn hadday sunnadu faahfaahayso way qaataan wa aqiimu salaata la yidhi sidii loo ogyaha lama sheegin waxay leeyiin xadiidka faahfaahinna waa qaadanayna zaka bixiyaa la yidhi qaabkii loo bixin lahaa nabigu ma faahfaahayni cafwan ilaahay ma faahfaahayni suubanaha qaadadhigay oo qeexay oo sharxay way qaadanayaan marka laa yatamasakuuna min الsunnati ila bima fasara mujmal اlqur'an hada waa madhab ay asalay leeyihiin wixii xadiia ay markaa u arkaan in qur-aanka daahirkiisa uu khilaafsan yahy ama ka hor imanayana way tuuraan dhaqankaasay leeyihiin idan sidii loo yidhi tukada salaaddii ruuxa muslimka dhaaftana ha soo la yimaado oo xaqa ilaahay ha guto daynta lagu yeesho ha la bixiyo usulsha guda qur-aanku ka hadlay ayuu khilaafsan yahay dhaheen in la yidhahda xaa'idoy salaaddii ku dhaaftay ha soo qallaynin idan way tuureen idan waxay waajibinayeen in xaa'idadu ay soo qallayso salaaddii dhaaftay idan bidcadaa bidca daahira oo markaa caan noqotay oo caaisho og tahay ahayd markaa saa'ida laga warqabo su-aal bay markaa taabiciyaddu keentay laga dareemayo in ay madhabka aaminsan tahay lianna su-aashu waxay ku keentay istifhaamu inkaar istifhaam mujarada ma aha lianna waxay ku keentay cala sabiili tafriiq waxay tihi maxay u dhacday in soona qadeeya la yidhaahdo salaadna la yidhaahdo ka taga oo qallaynina gabdhaha la yidhaahdo xugum caadi ah hadday dhihi layd hooyoy gabadha xaayadada ah salaadda qadlayn mayso soonka ma qadlayn soon iyo salaad ma qadlayn su-aal mujarada hooye mayn qoosateen islaam waxay noqotay maxay ku dhacday maxaa keenay sababtun maxay tahay waxay ka fahamtay hooyada marka inay bidcadaa ku ta'aurtay ama ay daba taagan tahay dareen bay qaatay axruuriyatun anti ayb qolyaha marka khawaarijtu usuul badan bay leeyihiin firaq badan bay leeyihiin kuwo hore iyo kuwo dambeba waa leeyihiin ee asalkaas hadda culammadu sheegeen ee shekhu islam ibnu taymiya kitaabkiisa alfurqaan bayn alxaqi walbutlaan safxada iyo safxada alfurqaan bayn alxaqi walbutlaan muraajaceeya si fiican buu u taxqiijiyey baabkaas ku saabsan qur iyo sunnada marka la marayo idan asalka ay leeyihiin ee ah wixii sunno ah, ay u arkaan caqligooda xune liita in ay ka hor imanayso qur-aanka daahirkiisa in la tuuray qabaan sidaa darteed waxay yidhaahdeen xaa'ido soon iyo salaadba way soo qallayn waxay yidhaahdeen eh, xaddu rajmi ma jiro leanna qur ka hor imanaya axaadiidta sheegaysa in rajmi la sameeyo waxay yidhahdeen nisaabu sariqa lama ogolo nin walbow xada gacantaa ka falasiinaya ama rubuc dinaar ha gaadho ama ha ka yaraado ama ha ka badnaado nuscaynteen ha noqdo kaf nisaab sare quraan kuma sheegin sunnada sheegtana waa mukhaalifa bay dheen lidaahiri alqur'aan waxay yidhaahdeen qatlu murtad lama ogolo maxaa yeele murtad in la dilo qur-aanku ma caddaynin sunnada way khilaafsan tahay idan ha la tuuro alaabtaasay ka dhaqaaqeen marka waa dhaqanay leeyihiin lagu yaqaan marka asalka waa asalkoodi asalka marka iyagu ururiya ee caadaadka khawaarijta usushooda kulligoodba ay wadaagaan waa almuhaalaatu fi اtabari waa asal ay leeyihiin oo mushkilo ah in lagu xadgudbo ka beri noqoshada gaalada waxay adduunka ku rogaan waa kaas ninku hadduu kaa dhunto ood fahmi inuu khaariji yahay ama takfiiri yahay halkana laga baadhaa hebel waa kaafir maxaa kama beri noqda gaalada see uga beri noqon lahaa haddii warwareejinaya meeshay wax ku dumiyaan ee weligoodba ku wareegaan waa almughaalaatu fi اlbaraa'i wاlwalaa aw fi اtabari sidaa darteed asalkooda waxaa ka mida nimanka hore muxakimad ahaa التبرؤ من عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصحون المناكحات إلا على ذلك waxay le hebel waa kaafir maxaa uu kaafir ku yahay asagu ilaahay khayrkii ma caabudo mushrik ma aha dawaaqiidda harci ma dejiyo kufriga kuma dhci lakin walaa yatabara min almushrikiin oosan oga bari noqonin inay mushrikiin yihiin sheegay oo shirkiga ma sameeyo oo wuu radiyaa hilibkay gowracaan buu cunaa gabdhahooduu guursadaa wuu ka guursadaa assalaamu calaykum buu yidhaahdaa salaama wuu ku milan yahay fahuwa kaafirun waxay hadda idinku tagfiiriyaan waa intaas kuwan meelahan islii joogay iyo kuwan xamar fadhiyo waxay idinku haystaanoo dhan waa intaas markaad tidhaahdo kuwan eh, samatariyada dhuusamare fadhido ama sheekh nuur xuseen meeshise fadhida ama sheekh xuseen baali iyo alxariise fadhida ama abdaal iyo fadhida isheg aw abaadir war meeshiini maxay ahayd yaasiinow awr barkhadlaan rabaa iga fakatay kuwa awr barkhada fadhiya ee eh, nin walba ila meel buu leeyahay tayib kuwaas garannay laakiin kuwan wahaabiyada ah ee kuwa ku jihaada ee laaya ee xoolahooda khaniimaystaba ee dhiiggooda qulqulahaya isku baaba'een maxaad ku tagfiirinaysa lam yatabara'uu min almushrikiin ma nimankan soomaalida u taqaano khawaarijta aad ee xaragda shabaab iyagu maxaad ku tagfiiriseen laftirkooda lam yatabara'uu min almushrikiin soo ma taqaanaan baqdaadiin lam yatabara'u min almushrikiin gaalo wey nin walbo ayagu iska soo horjeedaan waxay ku takfiiriyaan waa maxay waa masaladan ogaada masaladan ogaada marka masala almughaalaat fi tabari can almushrikiin markaad arday tahay iska ilaali inaad ku xadgudubto aad iskaga ilaali lanna waa ma ahad uu caan ku noqday maqaali madhab ay ku caanbaxeen in lagu xadgudboo la bombooniyo khawaarij marka yuun kuu dhuumanin yuun kuu dhuumanin masale mukhtalafo wax lagu takfiiriyo waa madhab fiqi ah culaystaa ma laha in badanna waa ka hadalnay innaga shaaficiyada maxaan qabnaa taarikusaadku inuu yahay muslim jannada gelaya axmed muxuu yidhi kaafir biاllahi اlcaiim riwaaya can malik kaafir biاllahi اlcaiim isxaaq bn rahuya kaafir biاllahi اlcaiim sheekh islam ibnu taymiya oo inagu sheekh inoo ahaa maxaad tirahdeen kaafir billahi alcadiim almuhim yani waa masaa'il fiqoo laysku hayo taa dhib ma laha ra'yi culimmadu isku hayaan waa kufri iyo kufri ma aha inaad kufriga doorato waa masale aan dhib lahayn ijtihaadan aw taqliidan ama adugu aqoonteeda yeelo ijtihaad ku gaadh ama wadaad hawsha qaba taqliidi oo garab tabso aday kuu taalla culays ma laha laakiin waxaan sal lahayn oy muslimiintu isku hayaan waa bannaan yihiin ma bannaano weligaa ummaddaha ku tagfiirin inaad fahantaan baan rabaa shay ummaddu ay isku hayso wuu bannaan yahay iyo ma bannaano ummaddan ka hadlin waa culamada mujtahidiinta hadda caama kama hadlahayo ayib wuu bannaan yahay ma bannaana waxay isku hayaan ummadda ku tagfiirinin waa waxay adaygu sameeyeen ruuxa murtadkaah ee muntasibkaah gowriciisiiy wuxuu gowracay in la cuno <clears throat> in la cuni kara in kale waa masala khilaafiya qoli waxay dhaheen waa la cuni karaa qoli waxay lama cuni karo laakiin ninka cunaa gaal ah axadaan khaarij ahayn cunaa kaafira ah waa khawaarijun baa qabta bimacnaa kuwan hadda qabuuriyiinta ah iyo kuwa ilaahay xaqiisii tashriica ku haysta sidaad u tukatay u tukadaan way soomaan way salaadaan bal waxaa laga yaabaa inay kaa xaj badan yihiin oo kaa cumar ba ilaa inu xoogo shilmay haystaani aduxerow sakaraadoo faqiira la dagaalamaya asagoo diyaaraduba sii saaraya wixii muslim sameeyo o dhan buu samaynaya kitaabka qur-aankaa ah inuu laba jallaad ka akhriyo deedna dhunkado isku laabaa laga yaabaa barina uu yidhaahdo hebel waa xukuman yahay waxa haya qodobka labaatanaad faqradiisa b waxaa ku fadhiistay c baa jabtar labaatan baa haya uu ka soo baxo meeshuu ilaahay ku dulmahaya kasoo soo baxo masaajidku gelahaya goobta baarlamaan ka soo bixi ilahay xaqiisaba ku haystay kadibna masaajidka d o d ba kusoo tukanaya jaamiyuu fadhiyaa nimanka maxaa leedahay haddaad qabto inuu murtad yahay wayaad murtad muntasib baa la yidhaahdaa gaaladu waa saddex in badanna waan ka hadlo kaafir asli ah iyo murtad hayru muntasib ah iyo murtad muntasib saddexaasaa loo qaybiya saddexda haddaad iskuu kala bixin weligaa xun baa kaa qasnaanay kaafirka asliga ah waa ninka diinta islaamka weliga aan soo gelin islaamna aan sheeganayn so nin la yaqaano ma aha waa yahuud iyo nasaari iyo majuus iyo wixii la halmaala kuwa maxaa leedaha kaafir asli waxaa jira mid diinka islaamka soo galay kana baxay inuu ka baxayna sheeganayo oo kule leh diinta ciise aan ku qancan anugu jiisus baa idinku yeedhaya asagaa naxariis soo gala kuwan somalia soma yutubyaha fadhiya ee hadda idan waalay somayd arag kaa maxaa leedaha magacii murtad hayru muntasib diinkii buu ka baxay inuu diinka ka baxayna wuu caddaysanayaa islaamna ma sheeganayo kaa magacii murtad hayru muntasib ninka labadaa midna muran kuma jiro ogaada kaafirka asliga ahaa iyo ninkii yidhi hilaacbiiisa wuu caddaystaayo way kaa yidhi bannaanka istaagay ee yidhi muslimiina waad khalladin kulligiin ka soo baxa diinta nebi maxamed soo gala midii muuse iyo ciise iyo soo gala shamcoon iyo alaab la garan waaye imaada way hadda ayagu ambiya ku sheegaan lebalaaya tiraana waana garanay ayb ma ambiyaa mise ma ah warama hayo almuhim kuwaasi murtad waxaa la yidhahdaa hayru muntasib kaasna muran ma laha muslimiin waxay isku hayaan ee wadaadda isku radiyaan ee middu isdhaafto waa kee waa midka saddexaad murtadun muntasib murtad maxaad u leedahay naaqid min nawaaqid islaam buu ku tilmaamay oo ku dhacay diinta islaamka waxaad u dhalatay adugu maaha waa ikhtiyaar iyo mabda iyo caqaa'id la qaato la aamino waa camal ikhtiyaari ah oon ijbaari ahayn oon daruuro ahayn khiyaarkii aad ku qaadatay haddaad baddasho ood wax kale oo burye ku dhacdo maxaa tahay murtad wa maca daalika ma aaminsan inaad gaal tahay mar haddaadan aaminsanayn islaamkii waad u nabsab sheegan oo muslimiintu hadday jabaan waad ka nixi hadday guulaystaan waad ku farxi kitaabkoo ay weynanayaan baad weynayn wa maca daalika waxaad ku jirtaa naaqid kale irjic fasalli fa innaka lam tusallihu ninkaani wuxuu aaminsan yahay inuu tukaday mana tukan isagu wuxuu aaminsan yahi inuu muslim yahay muslimsa ma aha maxaa wuxuu ku dhacay wax ka islaamnimada burinaya maqsuudkii islaamka hor imanaya waxaa tira markaad iqtisaadku maraysa ee dhaqaalaha caqdigu haddii laga helo sharطi munaafi lilmaqsuud ama laga helo cila munaafi lilmaqsuud wuu burayaa caqdi jira ma aha islaamka wixii ka burinayay alislaam waa maxay waa alistislaam lilahi waxdah ilaahay keliga in loo hogaansamo hadduu yidhahdaa ninka ilaahay iyo awliyada waa loo hogaansami ya oo awliya allay adeeg soo garan maysaan gabdhaheenni hobalihii eh, waa beri baa ku heesi jiray awliya alla adeeg hadda meesha baashun la gaadha fankeenay gashay wax kale iska baddaayay qolyihii reer macalin leeya ceelka xadhanka shubanhay waa anigii ka sheekeeya alliya allow ambiyaashow awliya allah ilbiyala keeg imisaa la isku daray alliya allow ambiyaashow awliya allah ilbiyalake idan asagu laakiin ma aaminsano inuu kufri ku dhacay waa isla quman yahay tusbuxuu wareejin hayaa subxaan allah ka soo horraysa salligu daldalhayo ninkaasa murtad muntasib kanaa la isku hayaa kanaa la isku hayaa ninna wuxuu fiirinayaa acmaasha iyo intaa islaamka uu sheeganayo ku nafbixi oo eegi maaya dhiiqada iyo balaayadu ku jiro ninna wuxuu le dhiiqadana waxay burisay acmalkii wanaagaha lain ashrakta layaxbaطanna camalu walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun hawshaas marka taasaa dagaal ka jira middaasaa dagaal ka jira waxaan ku keenay marka murtadka muntasibka ah xagga xugumka oo takfiirka iyo islaan xugumka ah waa la takfiirin culays ma waxaynu ka niqaashayna waxaa weeye ninkan islaanima u horaysay dhaqan islaam islaamba weli ku dambeeya muslimiin siday wax u gowracan jireen buu u gowracdaa neefkii adhiga ahaa ee uusan u gowricin awliyo iyo ilaahyo yaryara ah iyo ahlu qaabuur midnaba uusan u gowricin ee kawaan u gowracday kawaan bismillaah wallahu akbar dhac xawlmaridyaha uu gooyey bir af badan uu ku gooyey ma la cuni karaa mise maya macnaha inaad fahanteen baan u malaynaya kan laysku hayaa kaa weyn anugu waxaan qabaa in la cuni karo xalaal uu yahay niman waxay dhaheen lama cuni karo waa xaaraan waa jumhuur ahlicilmi baa qaba laakiin ninka cunaa gaal ah yaa qaba khawaarij iska ilaali waa xaaraan dheh ummad baa kaaga horeysay culumo waraayo jumhuur ulculamaa wadaadda aan ka fiirsan nin baaba ijmaac soo guuriy inuu xaaraan yahay laakiin waa lagu gaaloobay ninka cunaa waa hawl ay wataan kooxda qardha fadhiday iyo ciidankeeda ama ceelasha biyaha qaybta ka mida ah ka dhigatay daarulhijra barigeeda daaruhijra hawsha aad u fahma hawshaalayaan la khaldi maxay ku salaysan tahay murtadka muntasibkaa in gawriciisa la cuni karo gabadhiisa cafiifadan la guursan karo maxay ku salaysan tahay waxaan leenahay murtadka muntasibka ah ma wuxuu ka liitaa yuhuudiya yuhuud iyo nasaaro maxaa gaalada looga soo reebay oo loo yidhi gabdhahooda cafaaifkeen zawaarida ahaynna waa la guursan karaa gawracooda ay si sharci u gawracna waa la cuni loo yidhi oo suuratumaa'ida u qadaa dhigtay cilla wey cillaa jirta cilla daahira maxay tahay baqaaya diinu diinu muusa wa ciisa ku dambayso ilaa yowmina hada yuhuuddu waxay wax u gowracaan muslimiinta say u gowracaan ka daran weliba waa waxaan booqday laba kun inay ahayd toddobadii baan u malaynayaa maqsale ay ku leeyihiin toronto canada ayaan wadaadda i maalinka iyagu xoolaha gowracan hayaan sheekhooda xaaqaamkaa loo yeedhahaya nasaaradii iyo muslimiintii meel waxay ku gowraco dhan way dhaqahayaan saabuun iyo biyo kulul lagu dhaqi waa la nadiifin xoolihii yuhuud wadataa la keeni wadaadkoodii baa dul istaagi saa u saar bisanka u qaba dhac hadduu xataa gacantu yar istaagto waa bakti buu leehay sheekhi baa fadhiya ilaa yowmina haadaa shariicat اabaaix way u saxanta sida muslimiinta ugoysa ka daran weliba ataa muslimiintu waxay qabaan laba neef intaad isku qabato inaad bilaabo af badan hal mar goyn kartee neef neef waa in la gowracay leeya shan digaagood oo luqun dhaadhe luqunta isku ururiso hal mar ma goyn kartaa bismillahi wallahu akbar shan digaad hal mar ma gowrici kartaa dad awoodoodugu muruq kuusan muslimiintu haabay idhaahdeen yuhuud waxay dhaheen neef walbo inuu iski nafbaxo waa bakti idan idanba dhaqan diintii hore ka soo hadhay oo saxan baa jiray gowraca idan inay diin iyo kitaab samaawi ay sheeganayaan shariicadan gowracana ay saxayaan baa gaala looga soo reebay ninka reer koofur wuxuu ihi digaag haad bay ahayd eebdara oga soo hadhay buuhi digaag haadba duushay ahayd eebdarisa oga soo hadhay almuhim nimankaasi yuhuudiya nasaaro gowracooda waxa loo banneeyey waxaa weeye gaalada waxbay kaga duwanaayeen ah in baqaayaa diineed bay haysteen waxna waa saxahayeen idan tabciid اlaxkaam asalkii loo yaqaana hoosgaaya kan marka mushriga ah, ama musharica ama dimuqraadiga ah islaamka sheeganaya adiga wahaabigae bawdyada gaaban saad ug gawracda neef soo gadan turidii afaysan bisinkuu u qaban bal qiblada la laga yaaba wallahu akbar dhac muxuu neefkan eeday ii sheeg maxaa xaaraan ka dhigay waa naf ilaahay abuuray magaciisana ku go'day ku baxday midi dhegdhegaysan lagu gowracay haddaad tidhaahdo daabixu waxaa shardan an yakuuna wa an yakuuna kitaabiyan waxaan leenahay kan waa maxay laftigiisu waa kitaabi kan murtanka waa kitaabi see kitaabi ku yahay kitaabi maxay ahayd macnaheedu kitaab samaawi uu sheeganayaa waxna kaga dhaqmaa ma tahay mise maa kana hadda waa kitaabo furqaan iyo qur'aan buu sheeganaya waxna kaga dhaqmaa inaad tidhaahdaa murtadka muntasibka ah wuu ka liitaa axkaamtan gowrac iyo hawlaheeda yuhuudkii muntasibka ah ille yuhuudku diinta eh, mushuqul bu ku leha kafara biha wuu taxriifiyey wuu bedelay nabi ciisuu beeniyey rasuulkii buu beeniyey gaalka uu gaalsan weeye laakinahu yantasibu ilaa diinin samaawiyin yucadimuhu baqaayaad buu haystaa ciladaas jaamicada meesha taallee qaraafi wuxuu hi fi nafaa'is اlusuul murtadka muntasibka أwlaa min alyahuudiya wالnasraaniy waa runtii markaad wax fahamsan tahay wy laakiin hadday adugu kuu dhegan tahay waطacaamu ladiina la yidhi kaaga dhegan tahay aday kuu taallaa meeshaad aadayso sidaa darteed waاkhtalafuu fii dabiixati اlmurtadi ma la cuni karaa mise waa xaaraan awsaac iyo isxaaq iyo riwaaya can axmed baale way bannaan tahay ciladaasay eegayaan jamaaca minasl baa laga soo gooriya muhiimad waxaan u jeedaa ee masalada ah in lagu xadgudbo waxa maadan ka beri noqonin aad iskaga ilaaliya khatar bay leedahay khatar bay leedahay <clears throat> masalada labaad ee raacda waxaa weeye waxaa ku jira xadiidka aljawaabu biاnnasi liqaطci shubha waa muhiim jiddan aljawaabu biالnasi liqaطci shubha wالsukuuti can اlmacna macnaha iyo xikmada inaad ka aamusto ood nas ku jawaabto markaad shubaha baabi'inayso muhim jiddan wey hooyadeen caaisha maxay tidhi markay tidhi gabadhi maxaa loo kala saaray salaad iyo soon oo gabadha xaayadadaa soonkana u soo qadlaysaa ee salaaddan aysan u qadlaynayn maysan dhihin hooyoy salaadu way soo noqnoqotaayo gabadhu intay xaayadooda tahay hadday shan beri xaayado tahay maxaa soo mari shan iyo labaatan salaadood hadday tahay xaa'idoo lix berina soddon salaadood hadday toddoba beri dhigga qabtana waxaa waajib ku noqonaya soddon iyo shan salaadood hadday toban beri noqotona konton salaadood shan iyo toban beri hadduu yahayna imse weeye toddobaatan iyo shan salaadood mashaqaa ku jirta rafaad iyo dhib baa ku jira gabadha hawshaa ma awoodi karto xil kalaa u yaalla carruur baa sugaysa oday madaxweyn baa meesha u fadhiya hawl guri baa u taalla ma shaqo dhan wey curyaamin baa meesha ka iman wamaa jacala calaykum fi diin min xaraj macnaha iyo xikmada hooyadeen maysan aadin maxay ku jawaabtay kunaa nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i sala waa asal muhiim jiddan fii munaadarat alkhawaarij iska ogow ninkan madaxaweyne hebel waa kaafir maxaa yeele inuu gaal u manaynaya umir waxaa tidhahdaa man qaala laa ilaaha illa allah cindii waa muslim naska la soo istaag wa hada yaquulu laa ilaaha illa allah wax gaalnimana kuma oga anugu waa xambaaranhaya waa ku daba tukanhaya walaalkii soo ma dhici karto inuu hadaba sanam soo caabudo aday ku taallaa baan leeh wa xisaabu cala allahi الjawاaب بالنص لقطع الشhubهة والسكوت عن المعنى والحكمة والتacليل waa أصل مهم جidا في مناaظرة الkhawاaرج وجamيع أهل البdع aad u ogaada hooyadan macnahaasay ictibaarinaysa oo eegaysa muhim jiddan wey waana la ogaaday waana la ogaaday kii wadaadkii muxuu ah loo diray abdaiiz cumar cabdilcaزiiz xilligiisi bay khawaarij xadhkaha soo goosteen asagoo nin aad isu ilaaliya oo dhiigga iska ilaaliya oo dulmiga iska dhowra yuu ahaoo tolkiibuu dariiqoodii liitay kharidnawaayihii dambe yuu aad oga leexan jiray markaasay dhul dhan la wareegeen oy baabulkacsadeen oo dadka rogeen rag culummuu u diray ragguu u diray waxaa ka mid aha cawn albasri baa ninkii ahaa ibnu cawn buu u diray oo yidhi minankaa la soo dood markay markuu u tegay burukaalaya toban sana labaatan sana waxaad lahaydeen ree ban umeya waa kafaro waa kun waa dalamo waa fajaro maxaad doonayseen kitaabka rabbiga inuu taliyo sunnada lagu dhaqmo dulmiga joorka la daayo wadaad intiba raba oo isku mabda' tihiin ayaa dowladda qabsadee maxaad ku haysataan cumar abdilcasiis bal ninkan ka warrama waxay dhaheen waa runta waa naga aqoon badan yahay waa kan waa qaa'im waa qawaan bileyl sawaan binnahaar adli wanaag laakinahu lam yatabara lam yatabara min aali beyti bay yidhahdeen aalu beytkiis kama beri noqonin cabdilmelig iyo ciidankiisii muuse ka beri noqon ibn cawn wuxuu ahaa nin cabdullahi eh, ibn cawn cafwan wuxuu ahaa nin aad u caqli badan wuxuu yidhi kaalaya ilahay baa idinku dhaarshay su-aal baa idin weydiine run iiga sheega waayahay dhaheen weligiin maka beri noqoteen bay yidhi fircoon iyo qaaruun iyo haamaan fircoon muusan weydiin wuxuu yidhi qaaruun iyo haamaan weligiin maka beri noqoteen way isfiiriyeen waxaa dhihay uh, weligaanna maana ka beri noqonin kafaraa tihiin maxaad cabdi haysateen cumar cabdicasiis lam yatabara min aali baytihi idinkuna gaaladii u waaweynay ee qur-aanka lagu sheegay ee gaal ka gaalsanba uusan jirin fircoon oo aabbahooda mooyeen iyo sheekhooda mooyeen ayaad ka beri noqon weydeen ciidan dhan baa ka toobad keenay waxaan beenta iska daaya buuri waxaan waxba kama jiraane soo noq ciidan dhan baa ka soo jabay cumar baa yaal ciidanka loo keenay cumar baa hawsha loo sheega dooddi ibnu cawn buu oo la baxay wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey adugu adoo fircoon heli karay ibliis maxaad haamaan ka doontay maxaad nimanka u dhihi weydeen ma ka bir noqoteen ibliis iyo fircoon wuxuu yidhi waxaan ka yaabay yaa amiir almu'miniin fircoon aad baa loo sheegsheegaa iyo ibliis inay maruunka beri noqdeen haamaan baa luuq ku jira meel luuq ah ninkan luuqa ku jiraan soo dhuftay buu idhi oon islahaa maysa ka beri noqonin inaad fahamtee barumalay masalada marka ahlulbidaca markaad marayso ha ku mashquulin macaani iyo xikam iyo cilal li'an nin walba caqli buu la iman ciladaa keenta mid lamida lagu keeni munaasabaad adbataan la soo dhufanayaa naska waa muhiim jiddan asalka hooyada way tilmaamaysa waxaa kaloo ku jira xadiidka annahu laabudda lilxukmi min cilla culimmadu hadda markay xadiidka fiiriyeen cillada loo kala qaaday salaada iyo soonka culummadu way ku ijtihaadeen maslak min masaalik ah, alcilla la yidhahdo takhriij ulmanaad la yidhaahdo yay isticmaaleen soo saareen maslagaas asalkiisa waxaa la yidhaahdaa laabudda likulli xukmin min cilla xukum walba horta cillu leeyahay ama aan garanayo ama aanan garanin cilladu marka haddaysan sheegnayn waxaa lagu daraa markaad laabudda lilxukmi min cilla aad tidhaahdo la raaciyaa hadday cilladu markaa mansuuso ahayn wاlcilaة laa tacdu awsaafa اlmaxalli cilladu ma dhaafto oo kama baxsano shaygii la sheegay tilmaamihiisa maxaa la sheegay soon iyo salaad soon iyo salaadba waxay rahdeen waxay ku kala duwan yihiin wax keeni kara in la kala duwo lannu aslu shariica waxaa weeye wixii isku mida isku xukm la siiyo wixii kala duwanna la kala duwo waxaan leenahay soon labiiyo tobankii biloodba bil soo galaa bil buu soo galaa gabadhuna lix beri ama toddoba beri baaba ka dhaafi sanad dhan inay ka soo qalayso lix maalmood gabadhu culays kuma hayo laakiin in eh, ay qalayso toddobaatan salaadood waa xaraj baa ku jira marka waxaa dhihi laabuda lilxukmi oo tafriiq bayna som wasalaa min cilla waalcillatu laa tacdu awsaaf almaxalli haddaba awsaaf almaxalli baad raadin oo waxaa la sheegay ah, waxay ku kala duwan yihiin ee cilla noqon karaa munaasiban litafriiq baad raadinaysa idan waa rafcu lxaraj wa dafcu lmashaqa intaasay culummadu saasay ku keeneen maaha waxay iska sheegayaan waxay iska sheegayaan maslagaasay isticmaaleen waxaa kaloo ku jira masale muhima ah fi usuul la yidhaahdo qowl الصaxaabiyi kuna nu'maru wanunha waa fii xukmi اlmarfuuc cinda jumhuur usuuliyiin hadduu saxaabigu yidhaahdo waxaana la fari jiray waxaana laga reebi jiray waxaana loo diidi jiray saxaabigu hadduu yidhaahdo waxaa lagu xambaara cala اlmukhtaar fi اlusuul inuu yahay xadiid marfuuca lanna saxaabigu axadka wax amraya tashriican waayo waa suubanaha calayh الsalaaة wasalaam in lagu xambaaro waa umaradii iyo dad kale waa shay baciida weeye loomana baahna marka iyada macaanidaas adoo xadiidka ku jira inta hadda ii muuqata aan iskaga tago baabu tasatur اlmuqtasili iyo masalada hor aan soo sheegno in aad khasaa'ista o dawaa'ifta aad taqaano waxay ka anfacaysaa fii tasniif الnaas dadka inaad qaybiso oo nin walba sumadiisa aad siiso iyo beledna markiisa aad ku dhejiso ilin bataar buu leeyahay maxaad ku garan waa inaad khasaa'is awaa'if iyo maqaalaadka aad kala taqaano hooyada caaisha markay gabadhu su-aasha qalloocisay maxay tidhi axaruuriyatun anti haddaysan aqoonin madhab alxaruuriya wuxuu yahay iyo waxay ummadda kale kaga duwan yihiin maysan qaybiseen oo maysan sannifteen oo maysan sumadeen gabadhan taabiciyadda ah baabu tasatur اlmuqtasili kii qabaysanaya inuu is-asturo biawbin mara isku asturay wa naxwihi haddii aadan markaas musquul iyo dayr iyo meel aadan ku jirin oo bannaan u baahata inaad ku qabaysato la waayo wax kale inaad mara qabsan karto mare ii qabo haddaad doonto go-aad qabtan intaad iska wareejiso ii qabo dhammaxramkaada dadka kale iga astur wax kale haddaad weydo warwadaadow igana sii jeeso maradan ii xajidheh aan qabaystee wax kale de durubtaa keenayse tasatur اlmuqtasili bihawbin wa naxwihi وxadثna yaحyى بن yaحyى قال wuxuu uhi قرأت على مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية القرشي سالم بن أبي أمية القرشي أن أبا مرة أبا مرة يزيد baa magaciisa la yidhaahdaa أبا مرة mولى أم هاني أبا murihi ahaa أم هاني mawlaheedi miday xoraysay بنت أبي طالب أخبره wuxuu u sheegay أبانضر buu u sheegaya ninka مخبirka ana waa أبا مرة annahu asagu samca inuu maqlay buu sheegay abamura maqlaya umma haani'in bint abi taquul ayadoo leh dahabtu ilaa rasuulilah rasuulka baan aaday sal lay waslam caama alfatxi sanadkii furashada nabigu maka furtay sanadkii sideedaad hijrada fawajadtuu subanaha helo yakhtasilu maydhanaya wa faatimatu bnatuhu tasturu bihawbin nabi maxamedoo qabaysanaya ayaan ku baxay faatimadii gabadhiisa ahaydna ama inantiisii ahaydna tasturu bihawbin ay maro ku ku qarinayso xadaana mxamed bn rumxin ibn muhaajir ahbarana lay bn sacd can yaziid bn abi xabiib abu raja almisri can saciid abi hind alfazari ana aba murata mawla caqiil bn abi aalib caqiil abi aalib iyo ummuhani waa walaalo laakiin ninka abaa mura'a waxa xoreeyey waa ummuhani ummuhani baa xoraysay laakiin wuxuu aad oola socon jiray caqiil sida isagoo addoonkiisii uu xoreeyey ah saasaa loogu aaneeye oo loogu tiriye caqiile xaqiiqada axadka xoreeye mawlihiisa dhabta ah waa walaashii umahani wey radi allahu tacaala canha murata mawla caqiil xadaa wuxuu u sheegay saciidna bihindi buu sheegay ana uma haani'in abi aalibin xadaa waxay u sheegtay asaga annahu lama kaana caam اlfatxi annahu dambe waa anadidamirushaniga aad i jirteen awlxaal weeyaan lama kaana caamu lfatxi sanadkii furashada markuu la gaadhay aktar rasuula rasuulka ilaahay bay u tagtay wahuwa biaclaa maka maka korkeeda koro nabigo jooga qaama rasul sl rsulka ilah baa istaagay ilaa quslihi qabayskiisii buu istaagay fasatarat calayhi faatimatu faatima asturtay oo mara asturtay uma ahada awbahu maradii lagu asturahaybu nabigu qaatay ama tu kalaba faltaxafa bihi wuu wuu isku duduubay wey uma sallaa waa tukaday amaنiya rakcaati subxat الduxaa sideed ragcadood buu tukaday oo sunnadii salaatubarqinka ah riwaayada waa muhim jiddan lishaaficiya waman yaquulu biqowlihim lannahu waxay caddaysay umuhani in lixda ragcadood ay tahay sunnadii barqinkee la yaqaanay yacni waa sunna macruufa subxa hiya naafila subxuna waa naafila ee sunnada salaada lagu sunnaystaa la yidhahdaa in marka aysan ahayn salaad caadi ah ama salaatu shukri aysan ahaynoo tahay sunnadii barqinka nabigu uu tukan jiray ayaa riwaada ka muuqata uma salla wuxuu tukan nabigu amaana rakcaatin siddeed ragcadood oo ah subxat اduxaa ama wuxuu tukaday ka bedel ama ku bayanaaday kuu taallaayo uma sallaa subxat اduxa wuxuu tukaday sunnadii barqinka barqinka la tukan jiray ayb xadaanaa waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey abu kurayb ayaa noo tabiyey xadaanaa abu usama abu kurayb waa too martay maxamed calaa xadaanaa abu usama xamaad ibnu usama soo ma ahayn can ilwaliid ibnu kaiir almakhzuumi can saciid abi hind alfazaari bihada lisnaad isnaadkaynu soo marray buu ku tabiyo abaa murata can ummi haani'in can rasuuli lah sal lay slam wa qaala wuxuu yidhi waliid weeye hadda ninka sida odhanay maxaa yeelay wliid ibnu kaiir iyo e, yaiid bn abi xabiibba waxay ka warinayan xadid ka qadanayaan sacid bn hind marka ninka wax soo kordhinaya ee hadda mutaabica ah ayaa iskale qowlka wa qaala weliid wuxuu yidhi fasatarathu waxay ku asturtay ibnatuhu gabadhiisii faatimatu ahayd biawin marhiisay u qabatay dadka kale kaga qarisa indhahoodii gabadhiisii maxramkii arabkiisi weeye falama اqtasala markuu nabigu qabaystay akhadahu maradiibuu qaatay faltaxafa bihi wuu hulaabtay wuu isku duduubay uma qaama waa istaagay fasallaa wuxuu tukaday amaani sajdaatin sideed sujuudood oo loga jeedo sideed ragcadood wadaalika duxan baa laisku hayaa wadaalika salaada uu tukadayna duxan ay sunnadii barinka wey iyo wadaalika xilliga in la yidhahdo waqtiga uu tukaday nabigu waxay ahayd duxan barqin bay ahayd labadaa macnaba waa la maraa haddii marka aad u celiso salaad iyo falkina waxaa dhihi waa salaaddii barqinka haddaad wakhtiga iyo xilligu celisana waxaad dhihi nabigu xilligu tugd waxay ahayd xilli barqinimay ahayd marka riwaayada horaa ka fiicnay xagga daliishiga aan daliishanayna inay sunatu duxa ay tahay sunna mu'akada oo raatiba oo nabigu uu tukan jiray aan bidca ahayn le jamaaca min asalaf baa odhan jiray salaatu barqin ma jirto oo inkiri jiray oo ku dagaalami jirayba ibnu cumar ka mid rag baa bidca yidhiba sida sawaabka waa inay sunno tahay laba laga bila ilaa labayo tobanba la tukan karo sideedana u wanaagsan xadaana isxaaq ibraahim alxandali waa shaahid buu hadda la imanaya imaamku markuu xadiidkii umuhaani uu ka keenay saddex dariiq oo mutaabacaadkiisii uu dhammeeyey yo wuxuu rabaa inuu u sameeyo shaahid waa dhaqanka muslim xadiidku bilaabaya duruqiisuu dhammaynaya wixii markaa asaga la xoog badan kadib buu shawaahid hadday jiraan shardigiisa soo galayoo saalixa in saxiixa lagu daraa yuu keenaa akhbarnaa muusa ibnu ciisa alqaari'u موسى بن عيسى القارئ عيسى موسى بن عيسى القاري حدثنا زائدة زائدة نينكا كليون با كجرين ندي سوما في صحيح مسلم وزائدة بن قدامة أبو صلتي الثقفي عن الأعمش سليمان مهران عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن كريب بن أبي مسلم القرشي مولاهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة بنت الحارث qaala waxay tihi maymuuna maymuuna inta xadiidka ku leehay saxu muslim waana soo marray imise wey toddobaatan ila xadiid qaal waxay tii maymuun hooyadeen wadactu lilnabiy nabiga waxaan u dhigay maalin maalmaha ka mida ah, maaan u dhigay wa satartu waana asturayoo anaa mara iyo wax kale ku asturay fakhtasala waa maydha waa qabaysta waa qabaysta waa maydha muxuu keenay hawlahan wuxuu ka soo hadlay imaamku oo soo baabay janaabiya hawlaheeda iyo qabayskeeda kadibna xayd iyo qabayskiisii amaakintii lagu qabaysanayey wuxuu ka hadlay imaamku in aadan cawrada muujinin oo ummadda aadan dhex istaagin oo hadday duruuf kugu kallifta inaad meel bannaan ku qabaysato aad asturto wax kale haddaad weyd maxaarimtaada mid ka ah, maraha kuu qabteen indhaha biniaadamka ka asturow yani bannaankaas dhigan wey macnahaasuu sheekhu u keensaday baabka baab kalen gunti doonaa insha allahu tacala baabu taxriimi اnnadari ila alcawraati halkaan aynu ku dayna insha allahu tacaala cashirka caawa oo habeenkii ama su-aalaha soo daldali jirteen marka waxaad dhahaysaan waqti baad naga dhammaysateen baad dhahaysa aan ku istaago wayaak aye halmaa ka dhigtay labadadu labadu way badan tahay bismi illah waad maqasheen su-aasha cabdiraxmaan cabdiraxmaan wuxuu leeyay laba su-aalood ta dambe dib baan iskaga dhigi doonaa leanna waa su-aal u baahan wakti sharaxeedu masalat alasmaa walaxkaam ama meelo kalena waxaa weli doonaa su-aasha koobaad wuxuu leeyahy wiilaan dhalay ama adeer baa u tamise adaa dhalay weelaan dhalaybaa wuxuu cunay buu raashiin hilib loo gowracay mawliidka mawliidka loo gowracay marka waan ka reebo waa kala dagaalamay anagu waxaan u arkaa buui hilibka qaabka loo gowrac inuu yahay hilib ilahay qayrkii loo gowracay oo shirki ah hawshaan maxay kula tahay buu leehay ee su-aashaa jawaabteedu waxaa weeye wixii mawlidka loo gowracay ee maalinkaas la leeyahay nabigaa dhashay calayhi salaatu wasalaam lama cuni karo waa xaaraan laakiin shirki iyo kufri ma ah la iskuma khaldo hilbuhu hadda ka horna waynu ka hadalnay kitaabu dabaa'ix markaynu maraynay sunanka minhaajka waynu kaga hadalnay meelo badan munaasabaad kala duwan baynu ku tilmaannay waxa gowraca la yidhaahdo waa saddex qaybood haddaad doonto laba u kala jebi waxaa tidhaha mashruuc iyo hayru mashruuc shay la jideeyey iyo midaan la jidaynin ka mashruuca ah ee shareecadu jidayso weeye inuu cibaado yahay iyo inuu caado yahay oo mubaax yahay labada mid un wey hilbahan aad gowracataan ee kawaanka iyo martisoorkiinna iyo qadadiinna aad u gowracataan waa shay iska mubaaxa midna waa cibaado waa caqiiqada walqalka iyo udxiyada iyo hadiga kacbada iyo la geeye iyo waad garanaysaanba ila tahay midka nadarka iyo kaasoo kale asna waa mashruuc marka ama sunna ha noqdo ama waajib ha noqdo ama mubaax ha noqdo kii hore aanu marka tilmaanay kii caadada iyo dhaqanka loo gowracday kaasi marka intaa ku dah midka hayru mashruuca ah waa laba qaybood hilib ilaahay hayrkii loo gowracay oo طacaamu shirkin wa kufrin ah kaas inta badan in ruuxu uu kaa qariyo oodaan fahmin baa laga yaabaa laakiin hadii ilaahay magaciisa magacan lagu gowraco ilaahay hayrkiisa loo gowraco sheekh baa loo gowracay la qabri hebel baa loo gowracay nabi baa loo gowracay malag baa loo gowracay la yidhaahdana waxaa weeye marka asagu xataa nawowi fii sharxi saxi muslim waad gaari doontaani ninkii gowracay waa murtad bul in kaana muslim irtada rawdigiisa ka akhriya kitaabka sharxi saxiix muslim ku yaalaa meel walba ku caddeeya shaaficiya hawshaa ma barbaraan way ku fiican ayaga kaga fiican xanaabilada ayaga kaga fiican nimanka maalikiyada la yidhaahdo madhabkan dabaaixda shaaficiya waxaa ugu roon iyo xanafiyada maalikiyadu in raggooda taxqiijiye baabkan niman annagu wax soo barray wey waa qaraafi ciidankiisu alcizi buu daba taagan yaho sheekh uu ahaa gawraca marka noocaasa ilaahay khayrkii la magacaabay ee bismbisimkii alla loo qabane ama bismi ciisa lagu gowraca ama bismi sheekhbeel lagu gowraca isagu ah wamaa uhilla bihi ligayr illaahi wey qasadkiisu waa cad asna waa sidoo kale waxaa kuu soo haray laba gowrac laba hilbood hidibkii goob iyo makaan gooni ah iyo buqca gooni ah lala aaday ayadu waa dacaamu shirkin wa kufri halkan uu ka safriyey geedgeed hebel la yidhahdaan ku soo gowracahayaab makaan iyo goob iyo meel wixii lagu gowraco cinda alfuqahaa'i waa dabxun ligayr اllaahi waa tacdiimu lilmakaan makaanka asagan aan la weynaynin wixii lagu weyna waa kufri cindahum wixii gowraca ee maalin lala dhowrtana maalin aan sharcigu magacaabin lala dhowrto asagu waa طacaamu bidcatin waa laxmu bidcatin waa ka mawlidko kale mawlidkoo kale maalin baa gowrac lala dhowranaya reer maleesiya isagu maalinku nabigu dhinta waxbay gowracaan maalinku dhashana way gowracaan maalinku hijrooda way gowracaan maalinku maka furta way gowracaan maalin walbo ywmu badrin way gowracaan waa iyagu waxay iska haystaan ciido aanu shaqal ku lahayn sodomeeye ah ayay tirinhayaan in yaroo soo joogaan la yaaba soomaalida waxay noqonayaan <laughs> awliyo buubaysa xagga bidcala'aanta marka acaamka cabdiraxmaan oo aad tidhi waa shirki iyo kufri ma gaadhsiina waa acaama bidcatin maalin baa lala oo lagu weynaynayaa sidaasay fuqahadu marayaan marka kaasuka lama cuno waa xaaraan laakiin ruuxii cunay waa u gaaloobay iyo waa lagu gaaloobaa midna odhan mayno su dambe ku saabsan alasma walaxkaam baan maqlay sheegaya mana fahmin wax laga wada maxay tahay markaan khulaaseeyo faahfaahintu xilli kalead heli doontaaye alasma walaxkaam waxaa weeye alasma waxaa laga jeedaa magacyada diineed ee ruuxu intuu adduunka jooga uu qaadanayo alasma hmm? alasma waifaat maat anaa fahansan u kaadiya alasmaa walaxkaam buu u jeeda ile qaacidat lbidca aynu ku sheegnay alasma walaxkaam waa asmaa magacyada oo ruuxu adduunka qaadanayo hebel waa muslim waa mu'min waa munaafiq waa kaafir waa murtad waa faasiq waa saalix waa taqi waa bari waa howlahaasa waxaa looga jeedaa alasmaa axkaamtan waxaa laga wada xukumka uu qaadanayay aakhare iyo adduunba ah idan xukunkaadu haddaad nin fiican tahay maxaad leedahay muslim baa tahay lagu dili mahayo lagu gowrici mahayo naar ku waari maysid howlahaas axkaamtaasaad leedahay haddaad kaafir noqotona adduunkana seef baa ku salaaxaysa aakharana naar baa waaxood ku waaraysa idan alasmaa magacu ruuxu qaadan fi dunya marka diinta loo eego maaha magacii qabaa'ilkii kama hadlayno waa magaca diintu ay ku siinayso sunnada diintu ay ku siinayso marka fal gooni a ah lagaa helo iyo xukumka ay ku saarayso marka la eego falka aad samayso alasma alakaam intaas hadda laga wadaa faafaahintaas xilli kale noqon doonta wallahu aclam bimacnaa gabdhuhu ma isticmaali karaan baad ka wadaa daawo kale fogeysa dhiigga mise dhiiggu hadduu wareero see loo cilaajiyay baad ka hadlaysa maana fahmi su-aashaada miyaad fahanteen su-aasha sheekh yuusuf Eh, wuxuu wadaadku hadda u jeedaa daawa gabadhu isticmaashay family balen waxay dhihi jireen ama kalafogeynta dhalmada ama kalafogeynta dhiig oo kale ama inay cumraystay rabtaa oo markaa intay cumrada joogta ama xajka joogta uusan dhiigba ku dhicin howlahaasaa loo laqaa kadibna waxaa ka dhashay dhabar furan dhabar furanka iyadu ay sababka u ahayd salaadihii mustaxaada ay tukan jirta ma tukan kartaa mise waa la ciqaabahayaa saasaad ka waddaa Ah, lama ciqaabahayo gabadhaasi waa mustaxaado xukun mustaxaaday qaadanaysa waa haddii markay kiniinka qaadaysa ay la tashatay dhakhtar ayadu inay iska qaadatam hadday dhakhtar la tashatay oo dhib kuu keeni maayo muddadaa yarta waad wadi kartaa kiniinkana u qaada ha kaa side effectgiisa ha caawiyo kadibna hawsha ay isbedesho waxba looma haysto ayadoon dhakhtar u dirin ayadu iska laqday balaayana ka dhalatayna waxay noqonaysaa masaladii aad kaga hadli jirtaan alcaasi bisafarihi ruasku ma lagu bannaystaa ay ruaska ninka muiica iyo ninka caasigu ma u yihiin mise ooma sin bay mana odhan kara hadda gabadhaasi waa caasiyad oo salaadii mustaxaada iska soo qaadi maysa waa kal ma odhan karo waxaan leenahay intii baxda kaga imanayo gabadhaasi waa kalmustaxaada kal mustaxaada marxaba waa isla boobteen gacmaheed bismillah waad fahanteen baan u malayn almihii waxaan u gartay su hadda kahor adugu aad weydiisay baad daba joogtaa soo sidaa ma aha su-aashii ku saabsanayd ama sarifka lacagaha online-ka ah sidaa horaana idiin sheega wax iska kay bedeleen ma jiro gadaashay wadaadda ka hadlay waa dhagaystay inta jooga iyo kuwa soomaaliya jooga iyo kuwa yurub jooga iyo kuwa maraykan joogaba oo ka hadlay oo laisoo dirdiray waa dhagaystay raggii ka hadlay een arkay ragna ma fahamsana masalada laga hadlahayaba ragna fiqiga ku yar ragna waa fahmeen qadiyadda iyo fiqi ahaanba laakiin xukumkay dhiseen mustanadkay ku dhiseen ma caddo aan soo ururiyo wax iska kay badelay ma jiro waxaan u arkaa forekiska hadda mucaasirkii lagu shaqaysto online-ka yaan laysku khaldin boorsada iyo howlaheeda iyo asumka iyo sanadaadka iyo mashruucaas kama hadlayo sarifka lacagaha qalaad baan ka hadlaya online-ka midka asaga ah kaas igadaa kan aan ka hadlay horaanna aan ka hadlay inuu xalaal yahay oo bannaan yahay oo uusan dhib lahayn baan ugu arkaa ma doonayo shay ilaahay idinka xarimaana idiin banneeyo shakhsiyan aakharana dembigiisa aan qaado sidoo kale ma doonayo shay ilaahay idiin banneeyey inaan idinka xarimo waa isku mid labada masalo culayskeeday leedahay aniga aqoontayda markaan hadda ka inaan baara waa idiin sheegay dib noogu noqday mar saddexaad fiiriyey wax lagu xarimo ma arag wadaadduhu waa isku maandhaafeen abxaadta aan akhriyey ninka iilo dhow wadaadaha carbeed waa ninka la doctor maxamed cali alqari ustaad fi اliqtisaad jaamacat cabdilcaiiz malik bn cabdilcaiiz bijudda aw bijidda ayuu ka yahay doctor baxi buu leeyahay tijaarat اlhaamish oo yar oo laba beej ah inaad akhridaan kaa yarka waad ku fahmi kartaan ma'aakhidda iyo qaabka la iskugu khilaafsan yahay majaamicda fiqiga waaweyn si ay oga u biyo waa gooni meeshaasaa loo badan yahay aniga sidayaduba wax kuma qiimeeyo fahankayga yarka rabbi ugu addoonsaday fahankaygaa yarka ah ma arag masaladaas sarifka lacagaha qalada ka wax lagu xarimo qolyaha xarimay ee waa xaaraan ma'aakhidda ay sheegeen waxaa u roon dhowr ma'khad dhowrka ma'khad mid mid haddaan u tilmaamo wakhtigoo iska kooban iyo xilli su-aashanba aysan munaasaba inood soo tuurtay marka la eego waxa ugu badan ay sheegeen oo ah taqaabud ayaa meesha ka maqan bay yidhaahdeen qabdigii baa meesha ka maqan qabdiguna waa laba qaybood fiqiga waad ku soo martee mid xaqiiqi ah oo hoo iyo hoo wax kala qaadanayno kitaab iyo lacag raashiin iyo lacag laysdhaafsanayo lacag iyo lacag hoo hoo ah midna waa qabdi xukmi ah qabdiga xukmiga ah inta badan waxaa loo cuskadaa curfiga iyo caadada markaa jirta kutubta fiqiga markaad soo marayseenna waad ku marteen shaygu inuu maqduuru tasliim yahay oo laisu dhiibi karo ama la kala qaadan karo waa shardi bay wadaaddo dheheen fuqaha fara badan nimanna waxay dhaheen shardigaasi waa shardi looga jeedo qabdigii xaqiiqiga ahaa iyo kii xukmiga ahaaba kutubulfiqi waxaad ku marteen ritikaya oo iga cararay inaan kaa iibin karo ritikaya oo iga baxsaday meeshuu joogana la og yahay inaan iibin karo ay culimo ku tageen adoon aniga iga baxsaday yaa intaan kaa iibiyo oon kuu tilmaamo ayaan lacagta qaad aduguna raatanaysa bacdu lfuqahaa xataa kutub shaafici ku soo marteen hanti lagaa dhacay ninka kaa dhacay inaad ka iibin karto maxaad qib doonta adugu nin baa hanti xoog ku sheegto kaa taabsaday markaasuu ku yidhi ku siin maayo haddaba iga an xabadaa kaa xigta ui inaan gaariga iyo goa kugu soo celiyo masaasaa maku habsataa tol kala ma hay iga kaa iga iibi asagaba lacagtay isii fuqadu waa bannaantay yidhaahdeen daahiriyadu xataa qabdiga xukmi laa xaqiiqatan midna ma ogolo shardiba maa yidhaahdeen xoolo iga fakaday oo meeli jira aanaan war u haynin baa intaan kuu tilmaamo oo riti baa iga fakaday kana samray meelu jiro waaye tilmaantaasuu leeyahay da'daasuu leeyahay qaab adigu raasto iga iibaad kartaa ruuxa intuu ama ha helo ama ha waaya asagay u taallaa meeshaan qabdi xukmi oo cad baa yaallo oon muran lahay oo ninka baayacaah iyo ninka mushtariga ee lacaga laba wax kala sarifanaya ninkan brokerki ama dilaalkee ee simsaarkan oo u dhaxeeyo ee wax kala sarifanaya nin walba lacagtii uu sarriftay ama uu seelgareeyey ama uu baygareeyey bayaseel ama beecii sharaaga nin wax kala ma ahee nin walba naqli baa jira milki baa jira wixii aad sarrifatay waad mulkinaysa xilligaad caddaysanayso ijraa'aadka liya hore broses baa loo mara culaystaa ma laha qabdi xukmi ah oo nin walba wixiisi uu la wareegayo akoonkiisa oogu dhacaayo wuxuu sarriftay uu yaqaan wuxuu gatay waa yaqaanaa sicirku ku gatay wuxuu ribxaayo meeshuu u socdo mu'ashirka iyo leebku suuqu u socdo waxba u qiyaasan lama kala noqon karo lagu kala tag ninkii dalaalka ah ama brokarka ah ee ajantiga aad ka furatee shirkadda ahaa ee idin dhexeeyeyna ayaa hawshaas samaynaya adugu xataa baayaca ma aragtid mushtarigana ma aragtid wakiil baa idiin dhexeeya qabdi xugmi oo cad baa yaalla oon indhaha laysqaban karin laba maalmood oo maalin shaqaa ah wixii ka badan waa saas waa iska ijtihaad wadaad wax daliiloo sheegay ma jiraan waxay ku salayiin curfi curfigay wadaadaha wax ku saleeyeen curfiga exchangega asagu waa curfi khaas oo u baahan in la tixgeliyo shuruudu fii baabi lmucaamalaadna ku dhisan tahay asalkeeduba caadada iyo dhaqanka sarifkan online-ka ayaaba sidaa ku salaysan ujeeddaduna maba ahaba qabdi xukmi inu dhaco maba doonayna qabdi xukmi inu xaqiiqa inu dhacaan ujeeda mid xukmi aan rabaa oo markii inta aan iyadna waan sii gadayaaba waxbaan sii wadaa way soo socotaa markay hawsheeda ii gaadho ayaan wax cadaysanaya qabliga xaqiiquga maqsuudba ma aha fii sarifka online-ka maqsuudba ma aha marka taa in lagu mashquulo macno badan keeni mayso wax lagu xariman lama hayo qolyo ayagu soomaaliya ka hadlay baan arkayo iyaguna leh adigu ajantiga ama akownka ka furtay ninkan brokarka iyo shirkaddan wasiidka ah iyo ka kale ka furtayd wax kala iibsanaysana laydin dhexeeyo ninkan idiin dhexeeya muxuu yahay ma baa'icba waa brokarkii baynu ka hadlayna ma baa'icba ma mushtariba ma wakiilba adiga kaa yahay ma asaga ka kalu wakiilka yahay ninkan muxuu yahay ninka intaa ku wareegaystay fiqi la'aan baa haysaa maxay u haysaa waxaad kutubulfiqi ku soo marteen ma bannaan tahay hal wakiil inaan anugu wakiilsho adna aad wakiilato oo wax inoo kala gado somaydaan soo marin waa waj fii madhabina ood minhaajka ku soo marteen waa ra'yu culamaa اlmaalikiya waa ra'yu fuqahaai اlxanaabila biajmacihim labada madhabba waxay qabaan hal wakiil ayaa waxu kala gadi kara baayici mushtari barokorka inoo dhaxeeye ee aan akoonka ka furtay aduguna akoonkaaga furan yahay ee wax inoo kala ee eena kala shubahaya waxa weeye wakiil bu aniga iyo adna muxuu kaa wakaalada in ujra lagu qaatana way bannaan tahay markuu wax idiin kala shubo mushkaayad buu idinka qaadan karaa rusuun buu idinka qaadan karaa anna wakiil buu yahay adiguna wakiil buu kaa yahay marka ninkii intaa ku mashquula waa nimaan fiqi badan u baxsanayn madaahibtan ka warqabin bal fuqadu waxay ka niqaasheen ninka adiga wakiilka kaa ahaa laftirkiisu wax miska gadi karaa xaatiri kitaabkan qaado suuqa iga soo iibi bictuhu min nafsi buu yidhi maxaad ku samayn hantida aad tii iisoo iibi oo ii suuqgee wakiil baad iga tahay wuxuu yidhi anaaba iska gaday keligeyba wuxuu noqday baayici mushtari min nafsihi weliba fuqahadu waxay dhaha hadduu aad u idanto oo tidhaahdo ama cid kale ka soo iibi ama adigu iska iibo way fasaxanta waa madhab almalikiya walxanaabila waa waj cinda shaaficiya masalada laguma mashquulo muslimiin waxay ku nool yihiin oo dhaqaalana hadda laga helaya maslaxo badanna ay ku jirto dhallinyarana ay shaqo ku heleen faqri badanna lagaga baxay carab dhaqna iyo jidiinna ku jiro aniga xasaana kuma dhiiran karo inaan dha waa ninka asagoo xarima isaga u taallaa ma akhad fiqana way leedahay ishkaal weynna kuma jiro maxaa ii soo hadhay waxaa ii soo hadhay waa qardun jara manfacatan waa maahadka u saddexaad ee ugu daran ay sheegsheegaan qabdiga xukmiga waa ka hadlay brokarka idin dhexeeya ma wakiilbaa makan baana waan ka hadlay waxaa kuu dhiman waa qardi jara manfaca qardi jara manfaca xaggee qardigu ka jiraa adugu waxaad markaad akoonka furatay waxaad dhigatay waa wax iska yar suuqa weyna caalamigu intaasu trilyan lagu sarrifahayan waxba ka qaban karin brokarkiiba wuxuu kuu sahlayaa inuu ku siiyo awood aad ku shaqaysato waxaa yarkan wax ku taro idan saddex awoodood baa meesha ka jirta wixii yaraad waa dhigatay akoonka iyo waxay u yaqaanaan carabtu haamish haamish idinkuna aad tirahdaan morjin morjinku ama haamishku waa maxay waa sarsar yar oo ku difaacaya adiga iyo lacag badanoo lagu dayminayo ama lambaro iyo awood lagu siinayo oo ka qardiga dadka qaarkood ay ku magacaabaan ama laverage la yidhaahdo laveragku ma waxaa la isku hayaa ma awoodu baroka ku siiyeybaa mise waa dayn cadow lagu daymiyey laftirkeeda laisku haya xataa qardiba ma niman baa odhanaya qardiba ma jiro ka soo qaadno inuu qardiyo wax lagu amaahiyey oo barokorku uu wax ku amaahiyey ama uu bangi kale iyo muase kale wax kaaga soo qaaday ku amaahisay adigii shaqaysanayay inta yarta a kullu qardin jara manfacatan fawa riba saxiix ma wax qaba inay saxiix tahna qardiga xaaraamka ah ee inuu manfaca soo jida la diidan yahay interestna aan la saaran karin ee xaaraanta waxaa wey cafwan ee manfacadu soo jida ay ribada noqonayso waa marka ninka amaahda bixinaya uu danaysanayo adna aad muqrid iyo muqtarid soo ma muqtaridku waa ninka wax la daymiyey oo adigan yarkee shaqaysanaya ee akoonka furtay wey ka soo qaad dhanba u dah ninka wax ku amaahinaya maxaa la muqrid oo waa brokerkii ama ciddi kale uu lacag kaaga soo qaaday alxad alitimaani baa loo yaqaanaa oo xataa lacagba ma aha agtooda cinda almuxaqiqiin lacagba ma waa awood aad ku shaqaysanayso oo carabiga la yidhahdo alxad alitimaani kaba soo qaado wax ku daymiyey ninka danaysanaya ee shaqaysanaya ee loo daneeyey ma adiga akoonka furtee xerowga soomaaliya shaqaysanayaa mise brokerba wax la taray adaa wax lagu taray wax lagu saartay ma jiro idan kullu qardin jara manfaca culummadu muxaqiinta waxay leeyihiin manfacada uu soo jeeda hadday khaalisa u tahay muqtaridkii wax la amaayey ama xaggiisa ay u badan tahay way banaan tahay haddaba xaggee manfacadu ka imanaysaa manfacada la sheegayo wax lagu amaaya ka soo qaad manfacada uu barokorku qaadanaya ribada noqonaysa adiga uu kaa qaadanay maxay tahay akoonnadii waa laba qaybood akoon aad xidhayso markaad joogto labaatan iyo afar sac markaad joogtobaa la xidhayo beri aroortina aad furanayso oon waxba laguu jaajgaraynaynin waxay rusumulmabiid u yaqaanaan rusumulmabiid bay yidhaahdaan ama rusumu tabyiidna waa yidhahdaan iswabna waa la yidhaahdaa waxaa doonta ku sheega waxaa weeye maadaama akoonka oo furan aad ka tagtay aduguna aad iska seexatay barokarkana ilaalinaya suuqu meeshu u socdo shaquu qabanaya intaad jiifto haddii khasaare soo booda asagaa ku badbaadanaya shaquu qabtay wuxuu leeyahay habeenka aan hantida kuu bariyey een kuu ilaaliyey ka keena dee xogow shaaha uu ku leeyahay lagu heshiinayo yaa waxay leeyihiin waa ribo nimanna waxay leeyihin waa ujro iyo mushqaayad iyo wuxuu qabtay shaquu qabtay wey ninkii iska seexday iyo ninka akoonkiisu furaa barri markuu waagu baryo isku shaqa ma aha waxaa laga yaabaa ninka akoonkiis u farabar inuu soo toosa isagoo loo shaqeeyey oo xisaabo badan laga badbaadiyey oo meelba hawsha u marayso aduguna kow baad ka bilaabi haddii akoonkaadu akoonkii xidhnaa uu yahay oo markii gabalku dhacee labiyo toban iyo afar sac ay dhammaato ama kowda habeennimo ha dhammaato ama lix waxaa u taqaana idinku labiyo tobanka habeennimo ha dhammaatee aad xidhatood ka tagto wax shubha ah kuma jirto inuu xalaal yahay leanna waxba laguu soo dallici lacagum baa lagu amaahaye lafraj aad tidhaahdaan waad ku shaqaysatay xilliga ay dhammaatay abaaaar saacna waad iska xidhay berri waxaad ka bilaabay meeshii ilaahay suuqa kaaga bilaabay wax shilna lagugu soo dallacayo haddaad labaatan sana ku shaqaysata ma jiraan waa akoonka xidhan miyaan isfahnay ee la xidhayo markay dhammaato labaataniyo afar saac qolyo waxaa jira kambariyaal kale iyo mu'asasaad kale ama barokaro kale oo ayagu xataa wax isweeba iyo wax rusumu tamid aan ku weydiinayn ama akoonku kalosin ha noqdo ama ha furaado ama obin ha noqdo ama la xidho waxba aan kugu dalcelin waa jira waa lagu biiri karaa meeqa suuraa bannaan akoonku inuu kuu xidhnaado markaad shaqadaa dhammaysta aad xidhato berriu waagu barina meesha ilaahay kuu qadaraad ka bilaabato oon weligaaba wax lagu weydiin oo amaahdii wax manfaco ah iyo wax lagu saartay midna aysan jirin iyo inaad marka horeba kambeni ku biirto aan waxba kugu dallacayn hadduu akoon furan yahay iyo haddaad xidhaysaba maxaa soo hadhay akoonka obenka ee furan ee lagugu soo dallacayo lacagtii yarayda wax lagugu bariyey ama lagugu ilaaliyey ma yidhahan ayagu interes ma dhaha rusuumu tabyiid bay u yaqaana awilmabiid baryinta aan kuu barinay waa dukaanada wax ku xaraysatay kuu ilaalinay waaguma kuu baryo hadda hawshii waardiyaha iyo ilaalintii keen weey midda ayada ah shubha ku jirta inay noqoto ribo iyo inay noqoto rusumulmabiid ujra ay noqoto ninka awoodi kara marka barokarada aan waxba ku dalacaynin dadka ama akoonka xidhan ee marna la furaya marna la xidhaya ha doorto khulaasadu meelay ribacad ku jirto anugu ma soo arag qabdigu xukmigaana waan ka hadlay barookarki idiin dhexeeyey ma wakiil baa makan baa lama yaqaan baac mustare wareerkaas loma baahani waa wakiil anna wakiil b adna wakiil buu kaaya wuu noo dhexeeyaa wakaaladana wuxuu ku qadanaya ujru ku qadan ama hadduu doona ha kaa daayo mas'aladaas marka taladaydu waxaa weeye akoonkan obenkee furan ee rusumulmabid laska qaadayo layska qaadayo ha laga wareegto shubha ku jirte haddii laakiin la helaya barokaro aan waxba qaadanaynin waxba ku soo dallacaynin ama akoonkaa ku furado ama ha ama aad awoodi karto inaad xidho hadhowna aad meesha ka bilowda labadaa suuro waa xalaal aan wax shiki aanan ka qaba inay midka asagu furan waxaan laisku soo dallacaya waxaan ka qabaa xogow dareena leanno nina wuxuu hi waa interes wuxuu leey waa bariintii iyo shaqadii aan qabtay iyo ilaalintii iyo suuqii inta aan sii dhex socday hadday khasaare iman layn aan ku badbaadiyey taa shubha ku jirta khulaasadu marka waa maxay waad ka shaqaysan kartaan waad ka shaqaysan kartaan labada suure aan sheegay xalaal weeye bilaa shik xogow shubha ku jirta marka ninka muslimka ah ee hawshaa raba inuu baarana yuusan ku mashquulin meelaha kale ee lagu xawilaye ra'yiga mukhaalifka kutubta laga qora ahriya kadib saad ogaataan bal xaqiiqada jirta risaalo yar baad idin sheega oo soddon laba beesha caawa keliyaad akhrin kartaan tijaarat alhaamish lidoctor maxamed cali alqari waad akhrin kartaan soo dejiya akhriya khulaasaydu marka waxaa weeye sidii horen idiin sheegay wax waynu iska beddelay ma jiraan ummaddan ayaan la wareerinin adduunku waa socdaa teloglojidu way shaqaysanaysaa taqniyaadku way socdaan inay dhallinyaradu hawlahaa bartaan oy la jaan jaanqaadaan oy ka shaqaystaan aad iyo aad baan ugu talinaya aad iyo aad baan ugu talinayaa mashruuca inay galaan oo dhaqaaluhu adduunku qaabka u wareegayo iyo sarrafkan caalamiga la qabsadaan oo indhaha kala qaadaan hadda yaambe iyo beerlafa lagu soo kala tegaye hore loo socdo aniga waa ku talinayaa ilaa laga helaya daliil cad oon wax ku xarinno wallahu aclam odaygaas koofiyadda weyn baluunkii adaa ku dhaaf maadaa ka horreey adaa ka horreey miya sheekh axmed raallah fadal ay halkaas su-aalun baan kaaga jawaabi leanna waa la badan yahay hay eh, su-aalaha waad maqlaysa baan u malay eh, su-aasha u dambaysay wuxuu uhi wadaadku gabadha mustaxaada ee dhabar furanka uu ku dhacay ninkeedii ma u galmoon karaa mise maya iska agjoogaya misemay uu yidhi sida sawaabka mustaxaado ninka wuu galmoon karaa waa daahiro xalaynu soo maray soo nigina axkaamtao dhan waxay kula mid tahay gabadh daahiro asagu hadduu biyo boob qabo ama uusan sugi karin intuu ilahay gabadha ka caafinayo ama mid kale uusan gursan karin oo gabadha mustaxaadada uu ka maarmi waayo wuu u galmoon karaa hadduu asagu damiirkiisa siiyo cidna loo diidi maayo ayib muslimaad oo xilligii salafki xilliga nabigaa dhabar furan qabay oo raggood u galmoon jireen baa jira sunankeenna ku soo maray taa iyadoo dhib ma masalada kale ee uu sheegay dayntan kaarka safaricom laga qaatay intaad konton ka qaadato afartan iyo shan hadhow markaad lacagta gashata ay kaa goosanayaan shan bay ku saaranayaan ma riba mise riba ma ah riba ma ah baycul ajal baa laydhahdaa baycul ajal baa laydhahdaa riba ma aha way bannaanta waad ka qadan kartaan riba shoolkuma laha waxaa lagaa gaday ribo waxay noqon lahayd in konton shilin afartan shilin lagu bedelo inaan konton ku siiyo afartan iyo shan aad qaadato oo lacag lacag la mid ah la kala badiyo ayaa shareecadu diidan tahay wixii hore lagaa gaday ee lagu siiyey ee safaaricom ay ku siisay lacag ma ahayn haway kaa gaday kitaabkan oo kale kaa gaday kitaab ku qiimaysan konton shilin bay kugu soo shubtay telefoonka hawe air timea lagugu soo shubay telefoonka lacag ma wax lagugu soo shubay waa maxay waa badeeco badeecadaasaa safaaricom u qiimaysanoo markaad kaash bixinaysana kontonkii konton bay kugu sii kontonkii konton bay kugu sii markaad dayn qadanaysana waxbay kugu kordhinaysaa waa adoo yidhi kitaabkan hebelow haddaad kaash bixinaysana kun shilin baan kaa siinayaa haddaad dayn ku qaadana waa kun iyo an boqol ma isfahamnay safaaricom waxay ku siisay lacag hamoodin waxay ku siisa waa hawo badeecay kaa gaday bayculajal baa la yidhahdaa qiimihiisa in la kordhiya ama la yarana way bannaan tahay riba duyuun iyo rebal bayuuc midna shuqulkuma laha wallahu aclam marxaba sida sawaabka waad gabagabaysan waad gabagabaysan hafurin gacantaa waa sheekh axmed faif allah caafiya duuban marka wuxuu le weysadii iyo qabayskii maxaan ka samaynaya inta fayow ee wejiga gacmaha iyo lugaha kale waa dhaqi tan markaad weysada dhammayso sida sawaabka weysada markaad dhammayso baad gebagabaysan waxaad leedahay gebagaboy waxaad u socotaa meeshii duubnayd aanan dhaqin baad ka tahay wakiil wadaadana waxay leeyiin markaad maraysaad gebagabaysanba wejigaad soo dhaqi midigtaad dhaqi kadib waad gebagabayn oo waxaa weeye bidixda waad sii socon madaxaad masixi lugaha dhaqi sabaabkuna waxaa weeye in dib loo dhigo oo markaad israaciso maydhiga yaad u si gooni ah ee gacanta in korkeeda la masaxo daliil saxa kuma asixin annaga shaaficida waan sheegnaa laakiin daliilka uma xoog badno weyso wixifayow inta kale gebagabaa iskale wallahu aclam marxaba shaaficiyadu hawshaad ka soo guraysa ma qabaan intaana waxaad xusuusto markaad farax xalato niyatulikhtilaaf baad la iman wayna kuu bannaanta cinda shaaficiya waa darsan laakiin niyatulikhtilaaf baa lagaa rabaa waxaan niyooday inaan darsado biyahaad leedahay kadib hawshaad waad wadanaysa marka shaaficiyada waxaad ka soo guraysay si fiican u fiiri insha allahu tacaala ah, marxab maya de madhab wax ka naqlinayna ma og yaasiin iyo xasan hawl ay qabaanna kama hadlayna waxaynu ka hadlaynaa shaafici niman la yidhaahdo shaaficidu markaad farxalato kadib waxaad niyeysanaysaa niyat اliqhtiraaf darsasho iyo dhurasho niyadeed kadib waxaadoo ku fasaxaya biyihina marka markaa mustacmal noqon maayaan bay qabaan qaabkaasay oga badbaadeen biyihii mustacmalka ah marxaba gabadha xaa'idada ee adkaa maadaama aad rajaxdeen inaan qur-aan akhrin adkaartii adkaaru sabax walmasa adkaaru nawm ee qur-aan ku jira maxaa laga samaynayaa rayljumhuur way ahrin kartaa marka waxay ku ahrinaysaa biqasdi waniyat اdikri laa biqasdi اlqur'aan niyaduna wax badan bay badashaa oo xukunkiisi ay wax ka badashaa laa xaqiiqadiisi xukumkay wax ka bedelaysaa leesh sanamkaa ninka u sujuuda ilaahay kayrkii u sujuuda inuu sanam yahay ugu sujuuda ku gaaloobaya ninkii sanamka hortiisa ku sujuuda ilaahayna u sujuuda lagu qasbayna kuma gaaloobayo shaygu marka taaco iyo macsiyo niyadu wax badan bay ka bedeshaa xaqeeda wax ka bedelinaysa sawaabku waxaa wey cinda ahlicilm adkaarta noocaasa gabadha xaydlo way akhrii kartaa biqasdi اdikri laa biqasdi اlqur'aani wallahu aclam marxaba aniga sida ila quman wey khayr iigu celi inta dambe ma fahmi khayr wey shaxasan wuxuu leeyahay waxaad tidhi murtadka muntasibkaa ee si saxan wax u gowracay gowriciisa waa la cuni karaa ninkii mawliidka wax u gowracay neefkii mawliidka loo gowraca lama cuni karo maxaa mubtadicii u noqday mid ka liita kaafirkii murtadka ahaa soo soo maa macnahaba wuxuu oga liitaa neefkan mawliidka loo gowracay waa neef bidca loo gowracay soo meynan hawshaa maahadkaa meynan tilmaamay kanna waa neef iskii loo gowraco oo xoole ahaan loo gowracay hilib ahaan iyo kawaan bidc laguma weynaynayo bidc laguma weynaynayo makaan laguma weynaynayo maali laguma weynaynayo waa gowrici caadiga adiga xasana ama u xasan uu gowracoo kale ee dantiisa khaaska u gowracay faariqa marka u dhexeey waxaa weeye sheeganna bidca lagu weynaynayaa waa ka mawliidkii waxaa la halmaala kanna wax lagu weynanaya ma jiraan marka ishkaalka xasan waxaa ku keenay wuxuu fiiriyey daabixa oo midna waa midna waa murtad buu ka eega ma aha laga eegayo falkan oo dabxiga iyo madbuuxan wax lagu weynan baa la eegaya saa darteed murtadka muntasibka ah hadduu ilahay khayrka u gowrac ma la cunaya hadduu mawlid u gowracana lama cunayo yani cilladu waa faariqaasa u dhexeeya baaraka allah fiik dadkaa badane fadlan fadlan kitaab haddaa idin xawiilo oo gooni ah garan maayo laakiin Eh, waxaan ku talinaya inaad akhridaan laba goor ama saddex goor dhammaysaan maqaalaat اlislaamiyiin liabiاlxasan اlashcari daa'ifo walba qowlkay la goynaqto wuu sheegaya wahada اlqowl infarada bihi fulan min fulan infaradat bihi طaa'ifa alfulaniyu odhanaya marka saddex goor ama laba goor waa kitaab yare waa dhammayn kartaa asaga akhriya kadib ka urursada khasaa'ista aniga hadda way igu adagtaha inaan ururiyo haddaan jaanisana waa isku daya in sha allahu tacala fiik marxaba ma fahma su dadka dukaamaha ka shaqaysta miyaa tihi kamberi nooc maa oo maalin walba axmed qooqaani ado aggeed aadday meelkeed aadda adagu yurub iyo galbeed hawshaa way ka jirtaa waa ku badan tahay duurka iyo casarka maqhribka iyo cishaa in la israaciyo way bannaan tahay min xayu اlasl in loo jamciyo salaadaha lilxaaja adilayna ku maray sunanka iyo muslimna ku iman doonta insha xadiik ibn cabaas oo kale laakiin hadday baashi joogto noqoto xoogo waa yar adag tahay oo bacdu salaf waxay odhan jireen waxay shabbahaysaa bidcatu shiica bay shabbahaysaa marka waxaan ku talinayaa kambaniga noocaas oo kalea ee meel ruuxu muslimka ku tukado salaad walba wakhtigeeda uu dhigo uusan helaynin inuu shaqo kale ka raadsado laakiin intuu duruuftaa ka baxayo wuu israacin karaa insha allahu tacaala mituu sheegay axmed qooqaani way ka duwanto taraaglaydu waa musaafiriin musaafiriin wadaadkan wuxuu ka hadlayay adooba jooga oo magaalada ka shaqaysanaya kambanigii war howska ah ama kambanigii kale aad u shaqaynayseen musalle mawlac midna aan lahayn maxaad samaynaysaabay kale ahayd kaasoo waa musaafir ninka shaqaysu ay safar joogtaa ah tahay sida qolyaha bayloodyada naaqudayaasha iyo kabtanaha maraakiibta tareelayaasha nimanka wada intay hawshaa wadaan salaadaha way gaabin karaan wayna jamcin karaan dhib ma laha cabdiqaadir nin hadda ku hor hadla kuma noqsan karo marxaba su qaybta hore ku saabsan lacagaha doolarka ah, ee marna sicirkiisa hoos loo dhigayo marna kor loo dhigayo haddii doolarkii ninty sixka ahaa ama yar dabcay lagaa siinayo toban kun iyo boqol ama toban kun midka fiicanna toban iyo toban iyo lagu sarrifay dhib waa sicir kolba sidii lagu heshiiyey waxba ma xarimayno laakiin marka dolar dolar lagu sarrifayo lama kala badin karo waa iyo waa hoosbu u socdaa iyo inuu dilaac u maagan yahay meel buu ka jeexan yahay qiimihiisa laguma dhibi karo waana kaarta ay nimanku sameeyaanoo dadka ay ku dulmaan adugu haddaad weydo meel kalood ka sarrifato oo raisliiku helaan waad ka sarrifan kartaa iyagay xaaraan ku tahay culays kuma saaro laakiin marka dolar iyo shay kale uu yahay qiimaha kolba w lagu heshiye culays malaha laakiin laba lacadoodoo isku mida ah, marka lagu sarrifayo lacagtuna ay shaqaynayso qiimaheed hoos looma dhigi karo adoo lagugu dulmahayo waa nintisigis ama waa waa shaygaasoo kale su-aasha qaybta ku saabsan lacagta hore kunka ayada dhacday haddaad malyan keensato waxaa lagugu siinaya an kun oo tii yaryada dhagayarti baa lagu siinaya an boqoloo kunna cerkay aadaysa maxaad oga jeedaa ma fahmin bangiyada kaa qaadanaya sidaa kugu samaynaya iyagu haddee inta badan waa bangiyo gaalo ah marka inay sidaa yeelaan xaaraan bay ku tahay iyaga xaaraan bay ku tahay lacagta hadday marba soconaysoy meel marin karaan in malyankaada malyan kugu siiyaan bay ahayd laakiin shay waxaa jira adiga inaad samayso kuu bannaan laakiin ka qaadanaya xaaraan ku ah xoolahaadii haddii lagaa haysto oo laaluush inaad bixisay rishwoman si kale aadan ku heli karin laaluushkii rishadu waad bixin kartaa adugu laakiin qaataha xaaraan bay ku tahay nisfaanaan u malaynaya bangigu asagu xaaraan bay ku tahay laakiin dhibku wuxuu ka jiraa haddii bangiga ruux muslima ah idiin dhexeeyo ruuxa muslimka idiin dhexeeye lacagtaada malyanka ama tobanka malyan kuu badbaadinaya shilin kaama qaadan karo duu kaa qaatana waa xaaraan qaadan karo markuu lacagta kuu badbaadiyo haddaad adugu wax u garato waa khayr leanna waa xoolo muslim oo dhacmaya oo la dulmayo oo la boobayo inaad dhicisana waajib bay kugu tahay tusaale gaaban nooryaan baa ina qabsatay waxay dhaheen isku soo darda haddaad toban milyan keentaan waad badbaadaysaa nin baa inoo dhexeeyo dalaal noqdo tuuladii ka mid oo yidhi war soo ururiya tobantoban isku soo dardara saan mooryaanta iskaga badbaadin inuu mooryaanta intuu la heshiiyo tobankii milyan labaatan asagu qaata ma bannaanta mise ma maxay u bannaanaan weyde waa xoolo muslimi waajib ay ku inuu badbaadiyo hadduu badbaadiyana waa inuu muslimku u celiyo bangigu hantida uu dhacayo ninka muslimka idiin dhexeeya wuxuu ka soo badbaadiyo ma qaadan karo inuu walaalkii u celiyo walaalkii wuxuu u celiye ama u gartana waa goonideeda hawshaan lagu qaldamin shaqaan meesha ka furan kan weeye waa sheekabari nimaan fiqiga la soconin wey xoolahan waa xoolo muslim oo dulmi lagu qaadanayo oy gaalo u tashatay ninkii badbaadin kara inuu badbaadiya waajib bay ku tahay mushqaayadna kuma qaadan karo wixii anigu aan kuu garto waa gooni hadaayada wejiga ku timiduu shareecadu ay xarimtay xoolo muslim la dhacayo inaad difaacdo ood ilaalisaa waajibkugu ahaa hawsha inaad waa muhim jiddan ya kiyuu siinaya hmm. xoolo u mooryaan iga dhacay haduu mooryaanka wax kusiiya ka war iga jawaab xuseen khalaaf bankigii aniga dhacay baa xoogow adigu kuu soo celiyey booryaanka aniga xasaan kistad ee dhacay hadduu igu kuu tuura ka war ma iisoo celina mise waad la tegaysaa hawshaa iska ilaaliya ha ku khaldamina wakhtiga waa dhammaaday show bal labadaa duqayaan u dambaysiiyo marxaba inaad wada qabaysataan isku xugun baatiin way fiican tahay ayadoo hadday qabaysan karto iyo adugu isku xugun baatiin ruuxa janaabada aba waxaa wanaagsan inuusan seexanin rag iyo dumarba isagoon weysaysanin ama aan qabaysanin haddii qabaysla-awood ama weyselaawood waa gebagabaysbaa yaa wanaagsan marka isku mid baa tihiin ama ha horayso ama ha dambayso ama isku malgala labada baaf waa fasaxantihiin baarak fiik waa hawl adag hawshii muuse daawud iyo maxaa cabdifan laa geliseen caawa ruux in badan sixranaa oo sixirkii la rafaaday oo qur-aan lagu kari waayey sixirolama loo geyn karaa sixirka sixra ku furayso miyaa saasa ujeedaa looma geyn karo waa sabri waa xanuun rabbi keenay waa dul qaadan geeri baaba loo sambaraayo waa dul qaadanaysa lianna sixirku sixir lagu furaayo sida raajixa waa gaalnimo shay gaalnimo ana laguma bannaysta hawl caafimaad ku saabsan ka fogaada ilahyada caafiya subxaana wa tacaala waa khatima raggiina kale xilli kale insha alla taale ahaada